haddana saas de kabashada af somal saasay noqonaysa maqsuudkuna saas maaha waa biyaha yani liqliqayo aan isla sugsugeyn oo deg deg markaa liqaya markaa de qurquro degdega bay noqonaysaa qurquradii waxaa laga yaabaa inagu qofki afka ka qaadin ba u qurquriya laakiin qurquradu laba nooc bay udhici karaysaa iyo masi yani inuu qofku nuugo oo inta kolba in nuugo marka afka in kusoo ururto intii liqo haddana uu nuugo isagoon afka ka qaadin kaa masi la yidhaahdaa cabbigu afkii wuu kula jirayaa laakiin qulqul unbuu ka siinayaa markiiba u liqayaa markiiba u liqayaa taas weeyaan markaa maa cabba waa ka markaasaa biyaha u cabayo dee xamaamku intuu afka la galo ayuu qarab qarab qarab qarab si kasaya si deg dega markaasuu kala soo baxaya marka taa weeyaan cabbadu waxaba ay sheegaan in halka uu neefka ariga uga egyahayna ay cabitaankaa tahay oo afka aanu kala baxayna de degdeg uga gaadhsiinayo uu ka shabahayo wuxuu ihi baabu sifati lxaji xajka ifadiisiibaa halkan lagaga hadlaya wuxuu ka soo baxay musanifku raximah llahu tacaala exraamkii iyo wixii markaa calaaqa lalahaa oo dee ruknigii koobaad ah deetana waxaa iminka la gelayaa acmaasha oo xidhiidh ah wuxuu ku bilaabay markaa soo gelidii makiya axkaamteeda wuxuu yihi idaa araada almuxrimu muxrimkii hadduu doono dukhuula makata ama marka uu doono dukhuula makkata maka inuu soo galo iqtasala wuu maydhanayaa wayadkhulu wuxuu ka soo gelayaa min aniyati kadaain taaga kada la yidhaahdo wa min aclaa makkata maka xaggeeda sare ama ah, oogadeeda ah waidaa kharaja marka uu e, baxana kharaja min aniyati kuda wuxuu ka baxayaa taagga isaguna kuda la yidhaahdo min asfali maka maka xaggeeda markaa hoose ah qofku markuu maka soo gelayo waxaa sunno inuu maydho sidii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey itibaac weeyaan arintani marka dhinacu doobaha ka soo gala inuu maydho ayaa sunnuhu yahay hadduu xagga markaa waqooyi ka soo gelayana diiawa meeshii la odhanayey inuu ku maydho halkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku maydhay ah ayaa sunnuhu uu noqonaya taa markuu markaa sameeyo wayadkhulu min aniyati kada maka sunnuhu waxa weeye in laga soo galo xagga kada waa waqooyi bay noqonaysaa ama yani bari waqooyi bari oo kale bari bay xigtaa waa xagga de looga sii baxa weeyi halkan alxajuun la yidhaahdo marka aduu waa bari toosa inay noqon baa laga yaabaa bari markaa yar xigta in yar yar waqooyi xiga ayay markaa noqonaysaa markaa nabiga alayh sala slam ariiqiisu de waqooyi toos u ahaa waa ariiqan madiina laakiin wuu ka baydhayo halkaas taaggaa kadaa la yidhaahdo oo xaggii bariga ah ayuu ka soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka in halkaa maka laga soo galaa inay sunnaha tahay nebiguba alayhi salatu slam ka soo galay ayay culammadu ka qaateen waayo waddadiisii uu ka bayday oo dhinacan kale ayuu u bayday marka la baxayana in kudaa laga baxo kuda iyo kadaa bay kala yihin waa kadaa waxay hahdaan idaa dakalta wa idaa kharajta fadumma markaad ma ka gelayso xagga fatxada le marka waa kadaa kaafka la fatxinayo baad ka gelaysa markaad baxaysana kuda kuda waa halkan imika misfal misfala bay yidhahdaan waxaa laga yaabaa funduqan ama hoteelka ay yidhaahdaan helaton iyo ay yidhahdaan baa ay dhinacan ka xigtaa qofku bidixda ayuu hoteelka iska marinaya markaa funduqu tawxiid mid ay yidhahdaan hoteelka tawxiid mid ay yidhahdaan iyabay udhexaysa halkaasaa laga baxa oo masfalo meesha ay yidhaahdaan xaggaa weeyaan oo markaa waxay noqonaysaa iyadu koonfur bay noqonaysaa koonfurtii xaramka ama koonfurtii yani kacbada xagga koonfureed bay ka xigaysa baynamaa tan kale ay bari weliba laga yaabo inay iyar dhinaca waqooyi yar xigto noqonayso iyadana nabiga alayhi salaatu wasalaam baa laga dayanaya min asfali maka marka taa kalena waa min aclaa maka dee taag iyo meella maaragtay ooga iyo waxay ka leedahay meel markaa hoose ayay maka dee kala lahaan jirtay magaalooyinka o dhan hadda iska saasay ahaayeeno meel la agga saraa loo yaqaano meel la agga hoose madiine saasoo kale cawaali bay lahayd maki aclaa maka iyo asfal maka oo de aggan togiibaa marayey marka aggii togu maray ayaa de aggan markaa asfalka lagu sheegay wuxuu yihi waidaa ra'a lbeyt haddaba qofkii soo geliye markuu arko kacbadi rafaca yadayhi gacmihiisa ayuu kor u qaadayaa qaala wuxuu odhanaya allahuma zid hada lbeyta ilaahayow beytkan gurigani u kordhi tashriifan ara sharfid wa takriiman karaamayn wa tacdiiman weynayn wa mahaabatan haybad wasid waxaad u kordhisaa man sharafahu qofka sharfa wa cadamahu weyneeya oo miman xajahu aw ictamarahu ciddii usoo xajidaya ama usoo cimraysatay tashriifan sharaf ilaahay sharfid ilaahay u ziyaadi wa takriiman iyo karaamayn wa tacdiiman iyo weyneyn wa biran iyo samafal allahuma allahyow anta asalaamu adiga ayaa asalaam ah wax nabadgeliya nabadda markaa haya wa minka asalaamu nabaduna xaggaaga ka timaada faxayinaa rabbana bisalaam ilaahay ou nabad nagu noole gacmaha in kor loo qaadayo jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacaala canhu iyo ayay ka soo aroortayoo jaabir su'ila ayarfacu rajulu yadayhi idaa ra'a lbeyt markuu arko beydka miyuu gacmaha kor u qaadayaa faqaala xajajnaa maca rasuuli lahi sal slam fakunaa nafcalu rasuulka ilaahay ayaanu alayhi salaatu wasalaam la xajinayo markaa gacmaha yaga kor ayaanu u qaadayn marka markii gacmaha maarata beytka la arko la istiqbaalayo gacmihii kor markaa loo qaado allahuma zid hada lbeyta waana de ducadaana markaa waa la akriya nabiga alayhi salaatu wasalaam waa laga soo wariyey sanad markaa munqaic oo aan xidhiidhsanayn ayaa lagaga soo wariyey intaa hore intan dambe allahuma anta salaam waminka salaamna cumar bn khaaab iyo saciid ibn musayib ayaa laga soo wariyey iyadana waana markaa muslimiintu wa iskaga camal falaan waana hadal wanaag hadal wanaagsan kolley wuxuunbaa la samayn laha inaad iska aamusnaato iyo inaad wax tiraahdo de markaa in layska aamusnaadana de iyada lafteeduna dee dikrigaa dhaamo in dikri ilaahay la akriyo baa dhaantay inaad iska aamusnaato dee dikrigii ilaahayna kaa soo arooray sanadkiisu daciifba ha ahaadee kolley waxubaad ohan lahayd kaa soo arooraybaa la jeclaysanaya culammadu ay jeclaysanayaan wuxuu yihi wayubtadau waxaa lagu bilaabanayaa biawaafi quduum awaafquduumkii baa lagu bilaabanaya dii markaa sidaa aynu dubta dii markaa wayubtadi laynaan iska fiicanta ila weydaa ra-albeyta baynu soo wayabtadiu markaa qofkii wuxuu ku bilaabanayaa biawaafi lquduum awaafuquduumkii ayuu ku bilaabaya awaafuquduumku waa awaafkii imaatinka quduumku waa imaatinkii marka markii aad kacbada timaado markaad timaado maka waxay culammadu leeyihiin intaana xataa hodheelkiraysan inaad dharki iska bedelin awaafuquduumka dafci makaa ilaahay ku keenay halka ugu horeyseed markaa aad ku hagaagaysa alaabtii iyo wixii intaad meel meeshaad iskaga tiirin kartaba iskaga tiiriso adigoon xataa qolkaagii iyo hudheelkii iyo waan meermeedhanaya markaad la soo gelayen lasoo meedhuu sunuhu aha iminka laakiin de wixii baa iska adago baabuur baa kusido cidina kuu joogsan mayso haddaad gaari gaara wadanin istiraaxooyin waxaa jira maka ku hareeraysan oo dee qofku istira yani meel lagu nasto oo qofku kusoo maydhan karo laakiin marka basas iyo wax lala socdo dee kuu joojin maayaane say u socdaan bay maka kugu shubayaan oo ku sugi maayaan intaad maaragtay maydhmaydhanayso marka de qofkii waa laga markaa ku qasbanaada inuu sii yar maydho oo de uu ka sii maydho lakiin kale waxa u fiican qofka markaa uuma ka soo galo isla markiiba inuu toos xaramka u aado alaabtiiy waxa intuu hudhaalka agga hoose iska dhigo intaanu qol iyo waxba toona eeganin inuu toos markaa u tago kacbada oo dawaafulquduumki dawaafulquduum waa kaa markaa imaatinka haddii aan qofku de cumra uidhnayn hadday cumra u idhan tahayna de iyadu sifatcumrada ayuu deshaanku malaa u dibdhigaya isagu de awaafulcumrihiibu toos uu ugu bilaabayaa isagu wayadabicu wuu yidhi markaa awaafulquduumkani sunno weeye awaafulquduum baa laa awaafulqaadim baa la awaafulwuruud awaafulwaarid awaafutaxiya markaad saa kacbadii u timaado taxiyatulmasjid salaad tukan maysi awaafkaasaa lagu salaamaa kacbada wayadabicu u jeeri qaaranaya awaafkan dhexdiisa awaafulquduumkan markuu qofkii awaafayo wuu jeeni qaaranaya jeeni qaaran waaa loo yani waxa weeye fayajcalu wuxuu dhigayaa wasta ridaa'ihi gu-iisa bartankiisa dhegtiisa midig ayuu hoos dhigaya wayatraxu wuxuu ku tuurayaa arafayhi labadii arafe labadii cidhif ee goa a calaa caatiqihi laysari degtiisa bidix ayay labadii markaa araf ku kulmayaan kolkaad baashii aad xaggan hoose soo mariso eed sidaa dhexda udhigatay iyadii dee labadii daraf markaa midna xaan kusoo tuuraysaa midna aad xagga kale ku tuuraysaa taasaa markaa waxaa la yidhaahdaa idibaac waa jeeniaarashunbay da iska noqonaysa ku dhadhawaanaysa waa sunna iyaduna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagaga dayanaya oo waxa uu gaar ku yahay dawaafka rabalka waxaa la odhanaya inoo soo socda la samaynayo dawaaf kastoo ramal ku jiro ayaa idibaacana uu gelaya dawaafka ramal ku jira arki doono wuxuu yihi wayaxu طarafay calaa caatiqihi اlaysari wayabtadiu wuxuu ku bilaabanaya awaafki min alxajari aswadi dhagaxa midoobu ka bilaabaya yani rukunkaa dhagaxa ayuu ka bilaabaya awaafka oo waanu isilaalinayaayo de intuu dhagaii intuu rukunkii ka bilaabi maayo dhagaxii waa inuu markaa ku aadan yahay weliba uu jirkiisu badankiisa dhagaxii waa loo jeedsanayaayo sida inoo soo socota waaba la dhowkanaya waa lagu jeedaa marka jirkaagii qayb kamidi waa inaad iska ilaaliso inay dhagaxii aggan ka dhaafto ila nimika dawaafkii bilaabaysa markaa gacantaada iyo qaybtan oo dhaafsan baad san u dhunkanaysaa mararka qaarkood waa inaad markaa taxadirtood isilaaliso waa in marka dawaafkii bilaabayso gebigaaguba aad dhagax aad ka dambayso oo in qaybtaada ugu soo sokaysa ay dhagaxa culifkiisa koobaad ay ku aadan tahay wayabtadiu min alxajari aswadi xajarulaswadku markaa ka bilaabaya ruknigaa xajarku ka bilaabaya fayastalimuhu gacantu ku taabanaya salaamaya gacanta ayuu ku taabanaya dhagaxa fayastalimuhu wuxuu ku taabanayaa dhagax xajarulaswadka biyadii gacantiisa qofku wayuqabiluhu markaasuu weliba dhunkanaya weliba wayasjudu calayhi dee sheekhu inoomu sheegine inuu markaa qofku ku sujuudo markaa wejigaana saaro ayaa iyaduna sunihii dhunkashadaasina waa dhunkasho khafiifa oo aanu qofku cod u yeeraynin dee dabnihii unbuu saarayaa taasoo kale una bilaa cod ah ayuu markaa u dhunkanay wa dhagaxa wuu la sinmayaa wuxuu iska ilaalinayaa inuu dhaafo isagoo weli tawaafkii bilaabay marka arrintaas muxaadaadkaasi de waajib weeyaano inuu ka hormaro oo ju jirkiisii kamid ah ka hormaro waa inuu iska ilaaliyo fain lam yumkinu haddii aanay u suuroobin inuu dhunkado weeye oo uu ku sujuudo hadday taasi u suuroobi weydo istalamahu wuu taabanayaa taabashadii gacanta ayuu ku kaaftoomi deetana gacantiibuu markaa dhunkanay gacantii ku taabtay iyadii ayuu eh, dhunkanay eh, haddii markaa gacantii ay u suuroobi weydo wuxuu ku taabanayaa ul iyo wixii uu haysto ayuu ku taabanaya iyadana uu dhunkanaya iyadoo looga qiyaas qaadanayo eh, gacantii fain lam yumkinu taasina hadday u suuroobi weydo inuu hataa wax kale ku taabtaa ay u suuroobi weydo ashaara ilayhi biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaraya gacantunbuu ku ishaaraya madhabkuna waxa wey markaa inuu haddana gacantii uu dhunkanayo wuxuu yidhi uma yajcalu lbeyta wuxuu haddana uu ka dhigayaa kacbada can yasaarihi dhankiisa bidx marka dee dhagaxii baad ku jeeday ile waad dhunkanaysay soo ma kacbadii u jeedaa oo adiga dhunkanay markaad markaa dhunkanshadii intii aad dhamayso waad ka jeedsanaysaa kacbada oo dhankaaga bidix baad ku aadinaysaa kacbadii uma yajcalu lbeyta kacbadii wuxuu ka dhigaya can yasaari dhankiisa bidix agga bidix bay ka maraysa wayauuf markaasuu deetana agga hore u soconaya faidaa balaga rukna alyamaaniya markuu soo gaadho cidhifka yaman xiga markaa dee labaa yaman xigo mid waa kii xajarul aswadka ku jiray midna waa ka ka horeeya dee intaan isaga la soo gaadhin la soo gaadhay kaa markuu soo marayo kii xajarka ka horeeya ayuu istalamahu isagana taabanaya wa qabala yadahu gacantiisana wuu dhunkanayaa marka uu taabto iyadoo looga qiyaas qaadanaya dee kii xajarulaswadka markii la taabto gacanta waa loo dhunkanay walaa yuqabbiluhu laakiin isaga kani dhagax eh, rukniga dhunkan maayo oo nabiga aleyhi salatu wasalaam baa laga dayanaya de nabigu ma dhunkanin markaa la dhunkan maayo in la dhunkadaa sidii fiicnayd maaha hadduu dhunkado basi ma laha buule shaaficiy ama u taabto kacbadoo dhan hadduu wada dhundhunkado basi ma laha laakiin dee sunnadii nebigaynu raacaynaay nabigu labadaa rukni ayuunbuu alayhi salaatu wasalaam midna uu dhunkaday midna uu taabtay wayaquulu wuxuu odhanayaa cinda bti marka waa markay kuu fududaata hawlahan hadday kuu fududaan weydo oo saxmad i ay jiraan iska ilaa inaad dadkii ku dhibto inaad sunno raadiso adigoo sunno raadinaya ad dadkii dhibto wayaquulu wuxuu odhan cinda ibtidaai awaafi awaafka markuu bilaabanayo bismi illaahi wallahu akbar allahuma iimaana bika wa tasdiiqa bikitaabika wa wafaan bicahdika waitibaacan lisunati nabiyika muxamadi sala allahu alayh ali wasalam bismi illaahi baan ku bilaabaya wallaahu akbaru allaahuma allahayow iimaana bika waxaan awaafayaa liajli iimaani bika rumayn aan ku rumaysanahay daraaddeed baan acmaashan u qabanayaan u dawaafaya wiil wa tasdiiqan bikitaabika kitaabkaagiio aan dee rumaysanahay oo aan rumaynayo waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq wey wa wafaaan bicahdika cahdigii iyo ballantii aad naga qaaday maarata khalqigaa bani aadamka ka qaaday id akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahu wa oo de markaa in markaa ilaahay subxaana watacaala la caabudo oo amarkiisa la qaato nahyigiisa maaragtay loo hogaansamo ahaa kiina anigoo fulinaya ayaan sidan yeelayaa wey watibaacan lisunati nabiyika muxamadin sala allahu alayh waali iyo aniga oo raacaya ama raacid aan raacayo sunadii nabiga maxamed aha calayhi salaatu wasalaam wayauufu wuxuu markaa awaafayaa sabcan toddoba abcan xabaashabu loo sheegayaa awaafka uu leeyahy wax waajiba iyo wax sunayaalaba dee way kala leeyihiin waana idinku caddahay shaxda waynu ku bayaan wayauufu sabcan toddoba ayuu dawaafayaa dawaafka waa inuu toddoba noqdo toddobadii hadday wax ka dhinaadaan dawaafkaagima dhamaystir oo macnaheedu yahay dee wixii ka dambeeyey ku xidhnaa dawaafka shardiga u ahaa kaa sixi mayso sida sacyigii oo kale sacyigii kaa sixima haddaan dawaafki ku hagaan wa yarmulu bu wuu degdegayaa fi halaathati alawalati minha saddexda hore toddobada jeer saddexda gooree hore wuu degdegayaa markaa waa la ordayaa maaha guclo maaha ilan gucladu waa orod waa socod uun lugaha la yardadejinayo tallaabadoo isku dhow unbaa yardadejinaysa alawalati ayuu dashakus ka isticmaalaa kolley waa luqo waktigoodaa la isticmaali jiray lakiin iska daciifa maaragtay xagga culamada luqada agtooda alulaa in la yihahba ama aluwal haddii la jamcinayo laakiin alawalati in ta lagu daro culamada luqadu ma jeclaysanayaan wayamshi wuu soconayaa fi arbacati afarta markaa ramalkani halkuu gelaya ramalkani waa kaasoo dawaafulquduumkii wuu inoo geliyey shee waxa weeyaan baa la yidhi waa dawaaf kasta oo sacyi ka dambeeyo dawaafka hadduu sacyi ka dambeeyo ramalkuna wuu galaa oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam dawaafyadii uu sacyey kuwa maaragtay ramalka la yimid kuwii sacyigu uga dambeeyey bay ahay marka awaafkii hadii sacyi ka dambeeyo ramalkaa ama degdegaa saddexda hore ah wuu yeelanaya kole hadduu ramal yeeshana muxuu yeelanaya idibaacina wuu yeelanaya ila weynagii nihi idibaacu wuxuu gelayaa awaaf kasta oo ramal galo marka ramalkiina halku gelayaa baynu nihi awaaf kasta oo sacyi ka dambeeyo hadii markaa qofku awaafuquduubkan markuu awaafo aanu sacyin oo sacyigu iska daayo oo maalan de mufrid ba yahay tawaafulquduubkan waxa yeelanaya mufrid iyo qaarinkii labadaasunbaa yeelanaya mutabatici ma yeelanayo de isagu cumru ku bilaabaya tawaafulcumrihiibu gelaya markiiba isagu haddaba haddii intuu tawaafulquduubkii tawaafa aanu sacyinba uu iska daayo oo deetana carafo sidaa lagu tago markuu soo noqdo waxa tawaaful ifaadihii iyo tawaafkii rukniga ahaaya ayaa maaratay eh, uu gaari doonaa markuu isagii gaaro dee sacyigiina hore ugu soo sacyina sacyina waa laga doonaya sacyigii markaa awaafkaasu ka dambayn doona markaa isagana ramalkiibuu la iman sidii awaafulquduumkaba ula yimi ayuu awaafkaa dambana ula iman haddaanu halkan hore sacyigii gelin weyan lakin hadduu halkan hore sacyigii geliyey kaa dambe ramal yeelan maayo ramal haddaanu yeelana idibac yeelan maayo taasay isugu xidhay wa yamshi fi arbacati afarta ma degdegaya caadi u isaga soconaya wa kulamaa xaada alxajara alaswada mar kasta oo dhagaxa uu la sinmo xajarulaswadka istalamahu wuu taabanaya wa qabalahu wuu dhunkanaya wuu ku sujuud intaanu soo sheegnay ayuu samaynaya dikrigiina wuu akhriyaya aynu soo sheegnay wa kulamaa xaada arukna alyamaaniya mar kasta oo uu la sinmo cirifkii yamaneed waa kaa markaa ka horreeyey xajarul aswadke istalamahu wuu taabanaya wa fii kulli witrin axabu wadaalika fii kulli witrin axabu wey arrintaas la sheegay wareeg kasta oo tiro dhiman ah ayay sii adag tahayoo ay sii akidan tahay tiro tiradii dhinayd ayay sii akidan nabiga calayhi isalaatu wasalaam intoo dhan ba inuu samaynayay ayaa dee ka sugan marka culimmadu waxay leeyihiin tii tirada dhiman ahay ila bilowgii kale bilowgii dee dhiman buu ahaa marka saddexda iyo shanta iyo toddobada ayaa sii akidmaysa kolley nuskadeedan si kalay qoraysaa oo maaragtay laakiin sida saxdii waa sida aan akriyayo wayaquulu wuxuu odhanayaa fii ramalihi marka uu ramalka ku jiro saddexdii uu degdegayey kulamaa xaada alxajara alaswada mar kasta oo xajarul aswadka uu la siman yahay wuxuu odhanayaa allaahu akbaru allaahuma ajcalhu xaja mabruura wadanba makfuura wa sacya mashkuura allahu akbaru allahuma ajcalhu ilah waxaad ka yeeshaa xajan mabruuran xaj eh, aan dembi dhexdiisa dhicin biri iyo samafal uun dhexdiisa la falay wadanban ay wadambi ijcalhu ay ijcal xaji wey wadanban ay wajcal dembi dembigayna waxaad ka dhigtaa danban makfuura mid la dhaafay wa sacyii sacyigayga iyo camalkayga iyo juhdiga aan la imanayana sacyan mashkuuran mid loo mahadnaqay oo tan markaa itibaac buu yihi arintan kolley kutubta way qoraysaa xagga ahar ahaan ibn mascuud iyo iyo ibn cumar ayaa laga wariyey sanad daciifa labadaba lagaga wariyey sida ibn xajar uu leeyahay halka ay ku soo arooreenna halkan maaha waa marka dhagaxa la tuuranayo cinda ramyi ljamr halkaasay markaa ku soo arooreen laakiin de kutubta madhabku halkan ayay ku sheegtaa wa yaquulu fi arbacati afarta marka iyaga afarta kale iyaga wuxuu ohanayaa rabbi ikfir warxam watajaawaz cama taclamu inaka anta alacazu lakram allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar afarta wuxuu rabbi ikfir warxam ilaahw dembiga dhaaf naxariiso tajaawas canmaa taclam waxaad ogtahay saamax oode dembiyadii aad ogtaada oge inaka anta lacazu akram adiga ayaa ugu ciso badan oo ugu karaamo badan allahuma rabbana aatina fi dunya xasana ifka wax wanaagsan nasiiba fi aakhirati xasana aakhirana wax wanaagsan nasiiba qina cadaab annaar cadaab anaarkana ilahu naga ilaali taasna imaam shaaficina waa sheegay asxaabtuna way ku raaceen marka hadde waa iska markaa istixbaab la istixbaabayo kulley imaamkuna raxmat ullaahi calayh waxaa laga yaabaa inuu dadkii ka horeeyey uu ka soo gaaray wayadcuu fii maa bayna dalika bima axabba inta markaa udhaxaysa kuwaasi yani dee adkaarta u akhriyaya dhexdooda ila dikrigii markaad haddana waad doonto waxbaad iska soo dhexgelin kartaa waxaad iska soo dhexgashanaysaayoo aad ku ducaysanaysa bimaa axba qofku wixii uu doono wax adduunyo iyo wax aakhiraba soo aroortay ee nabiga calayhi salatu wasalaam ka soo aroortay dee meelo kaleba kusoo aroortay ayaa qiraa'atulqur'aanka halkan marka la joogo ka aftarsan qiraa'atulqur'aankuna ducada aan soo aroorin bay ka afdarsantahay walaa tarmulmaratu qofkii dumar ahayd iyadu ramal male degdegaa male walaa tadabicu de jeeni qaarna malaho dayadu dawaba jirkeedo dhan u asturay walafdalu sida fiicani an yatuufa raajilan waa inuu qofku dawaafo isagoo lugaynaya oo aanu waxba fuulin fain aafa raakiban hadii uu isagoo wax fuushan dawaafo jaaza way banaanta nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isaga oo hashiisa fuushan ayuu xajkii dawaafay xajatulwadaac isagoo hashiisa fuushan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dawaafay markaa way banaantahay laakiin waxay culamadu jeclaysanayaan socodka haddii aanay wax keensadaa jirin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu isagoo hashiisa fuushan uu dawaafo waxaa keensanayay dee rasuulka waa lagu dayanayo waa la eeginayo wuxuu samaynayo marka inuu dadka ka dhex muuqdo ayay da lakin dadka kale da weyl weynaya culamada qaarkoodna madaahibta kale waajib baabay ka dhigayaan in la lugeeyo haddaanay cudur daar jirin marka adigoo de khilaafka culamada kale dawaafi ansixi maayo bay qaarkood leeyihin sida xanaabiladoo kale iyo marka adigoo taa iska ilaalinaya qaarna ku dambaajinayaan qaarna dawaafkaagiiba ay burinayaan inaad markaa iska lugayso ayaa ku wanaagsan haddii aan cudurdaar jirin waay wuxuu yihi fain taafa raakiban jaaza way banaantahy fain xamalahu muxrimun haddii qofkii uu xambaaro qof xarmani wanawayaa labadooda mid waliba uu naftiisa niyoodo kullu nafsahu weeyaan mid waliba naftiisu niyoodo jamiican labadooda u niyoodana mid waliba inuu naftiisa awaafka awaafka kiisii inuu yahay mid waliba niyoodo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi leeyahay ana awaafa lilxaamili kan wax xambaarsan unbuu asaxaya ka waani ka labaad anahu limaxmuuli mayaana ka la sido ayaa awaafkan iskale qofkii la siday awaafkiisii miyuu ansaxaya mise ansixi maayo goormuu ansaxaya goormaan usagu ansaxay de dadkii qaar baa la qaaday carruurtii yarado kale waad qaadaysaa iyagu dawaafi kari maayaan saxmadda waa la jiiraya meesha ku dhimanaya in la siday u marka hadii aad wax ku riixdo dee iska jira gaar curyaankii yare wax lagu riixo carabada ka haddaad ku riixdo labadiinaba waa caadi ilan isagiina uu socdo adigana waad socotaa midna mid ma sido waad riixaysaa wan marka hadday saasi noqoto labadaba dawaafkoodu wuu asaxaya laakiin haddii la qaado mid waynu eegaynaayo kan wax sidaa ma muxrim baabaa e-, la odhanaya mise muxrim ma aha haddaanu muxrimba ahayn awaafkana uu u niyoodo ka uu sido ama aanu isagu waxbaba niyoon kan uu sidaana uu niyoodo isaga dawaafkani inuu leeyahay de qof wax niyoon karana uu yahay oo dee caaqiloo baaliga mumayis qof ah uu yahay oo wax niyoon kara uu isaguna naftiisa niyoodo kana iska ilaaqo ama isaga u niyoodo isagu u dhacaya iyadu taasi hadal male hadduu ilaaqo iyo hadduu isaga uniyoodo kaa uu sida uniyoodaa waxuu iska ilaalinayaa un inuu naftiisa niyoodo inuu naftiisa niyoodo ayuunbuu iska ilaalinaya hadii uu ka waxsidaa muxrim yahay waxaynu eegeynaa isaga dawaafkiisii ma la gaadhay waktigiisii mise isaga hadda dawaaf laguma le kii lagu lahaana mita lagu dawaafay kii kale lama gaadhin oo isagu dawaafkiisii wuu gutay hadduu dawaafkiisii muxrim dawaafkiisii gutan yahay kii xalaalka ahaa aynu soo sheegno buu lamid noqonay laakiin hadduu yahay muxrim isagana dawaaf laga doonayo kan uu sidaana waa muxrim isagana dawaaf laga doonayo deetana kana wuxuu niyooday inuu isagu dawaafkiisii yahay kaa kale uu sidaana isaguna naftiisu naftiisubu niyooday mid walba naftiisu niyooday ama kan wax dawaafsani wuxuu niyooday labaduba inay wada leeyihiin anagana dawaafkaygii weeye isagana dawaafkiisii dawaafka labadeedabu naga dhexeeya ama midba naftiisuu niyooday xaaladaa iyadaa ah, laba qawl labada qawl baa meesha jire qawlka muctamadkii waxa weeye kan socda ee dhulka lugaha ku haya ayuunbaa dawaafay waayo waxaan waa camal keliya camal keliya laba qof u dhici maayo de wixii waa camal keliya camal keliyii laba qof kama dhaxay karo cibaado keliya marka waxay noqonaysaa inuu mar labaad ki kale ugu celiyo ilmi yaraa eed siday eed hal mar la dawaafaysay hadaanad carabada iska saarin waxay noqonaysaa inaad marna naftaadii u wareegto mar labaadna isagii intaad soo qaadaad isagii wareejisay noqonaysa oo camal keliyi laba qof uma wada dhici karayo haddii markaa ka muxrimka ihi waqtu dawaafkiisii la joogo aanu naftiisa niyoon kan uun uu niyoodo keliya isagu aanu isniyoonin iyada ee niyadiisa ayaa la tixgelinayaayo maxmuulkii wuu u dhici karaya xaaladda iyada markaa hadduu kaa keliya niyoodo isagu aanu isniyoon ayuunbuu u dhacayaa hadduu muxrim aan dawaafin yahay waqtigii dawaafkiisana la gaadho wuxuu yiri fain xamalahu muxrimu muxrim hadduu sido oo wanawayaa jamiican ay kullu nafsa weeye mid walba naftiisa uu niyoodo fafiihi qowlaani baa kusugan axaduhuma ana awaafa lilxaamili xaamilka ayaa awaaf kale waana kii markaa muctamadka ahaa maxaa yeelay liana hada ficluhu kanaa ficilkiisii wathaanika kale wuxuu leeyahay anahu lilmaxmuuli mee maxmuulka oo dee awaafka in wax la fuulaa waxay ahayd wax machuudo wati daabadaba la fuulay hashaba la fuulayay kol haddii wax isa sida ay yihiin kolkay daabada lagu dul dawaafaba dee qofkan daabada saaranbu dawaafku u dhacay marka imikana kan saaran uun haw u dhaco ayuu kaasiiyey laakiin waxaan leenahay dee daabadu may ahayn ahlu cibaad may ahayn laakiin kalimada isagiiba ahlu cibaad wain aafa hadduu qofkii awaafo muxdian xaaluu yahay mid marka aan weyse qabin aw najisan mid markaa nijaasaysan aw makshuufa alcawrati mid cawradu faydanta aw taafa calaa jidaari اlxijri ama uu dul dawaafo xijru ismaaciilka gidaarkiisa uu dul cararo aw calaa shaadarwaani اlkacbati ama seeska hoose ee kacbada uu dul cararo lam yujzihi ka gudi maayo shuruuddii wax kamida ayuu halkan kuugu sheegaya shardiga koobaad waa inuu qofku muxdi ahayn qof weyse qaba waa inuu yahay qofkan dawaafay haddaanad weyse qabin dawaafkaaguma ansaxay maxaa yeelay dee nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yihi aawaafu bilbeyti salaatu kacbada awaafka la awaafayaa salaad wey ama bimansilati salaa marka dee salaadana waa loo shardin jiray tan waa loo shardinaya nijaasadii waa saas oo kale xadadku hadduu abar yahayna dee xadiiskii caaisha ku jiray baa isagana de daliil noqonayaba oo ifcali maa yafcalu xaaju an laa tatuufii bilbeyti xataa tathuri oo caaisha radi allahu tacala canha waa kii ku dhacay markii ay markaa kacbada dawaafi lahayd nabigu alayhi salatu sala ku wii qofka xaajigii sameeye samee lakiin kacbada ma dawaafaysid ilaa aad daahir noqotid marka xadadkii abarka ahaa kii asarkiina isaguna waa saasoo kale oo aawaafu bibeyti salaatu taasi ayaa laga qaadanaya nijaasadiina waa la midoo dee waxa weeye waa loo u in qofkii najaasadii uu markaa iska daahiriyo maxaa yeelay dee salaadiiba way u baahanay waxaa markaa imika iska jirtaa de saxmad badan iyo waxbaa iska jira raggii iyo dumarkii iyo wixiibaa isku wada dhex daadsan marka waxa laga yaabaa qofkii dee dumarkii jirkiisi inuu maaragtay gacmahoodii oo kale qofkii dumarkana wuxuu xidhan yahay laba qeyd baad xidhantoo jirkaagii haas haddaad idibaac iyo waxyaala ay jiraan dee dhan baa qaawan markaa dumarkiina waa tan qufaasaynkii iska ilaaliya la yiri idinkoo markaa laiswada ciiirsanayo laiswada riixayo dee kolba waxa weeyaan gacmahoodii iyo lugahoodii baa laga yaaba qaarkood inaan maaragtay waxa weyaan xanafiye iyo wax iska yihiinoo iska luqaawanta oo lugtiiba aanay shanabaad iyo waxba toona ku xidhnay xaggan hoose markaa in lugii kaaga garacdaa laga yaaba adigiina dee la shanabaada laguma ogolee deetna weysadiiba ay de markaa madhabkii markaynu ku soconno dee jabto marka haddii aad soo weysisay istiraahdan haddana de sidii unbaad unbaa maaragtay mar kasta lagama aamin ahaa marnaba lagama aamin ahaa inay haddana tiyoo kale ku qabsato markaa xaaladaasoo kale waxba weysadii jabi mayso lidaruura bimeeshii waxaa marka imanaya marka waxa weeye nafyu lxaraji iyo cusur taxaruska balwi wixii wax aan layska ilaalin karin markuu noqdo waa la ogoliya waa nijaasadani waa saas kale oo waxay culimmadu yidhaahdeen dee shimbiro fara badan iyo waxbaa xarabkii jooga intaa waxbay soo daadinayaan oo waxabay yihahdeen laa yakhlu lmaaafu min najaasati waa waagii hore imika imka aad baa looga shaqeeya hawsha mka badan tahay waxay yidhahdeen markaa waa la saamaxaya mar haddii wii wa laska ilaalin kara aanu ahay makshuufalcawrihii waa saas oo kale waxaynu kalanu baraarujinaynaa caruurtii yaryarayd dee waa loo soo weyseynaya oo najaasadii waa laga soo hagaajinaya markaasaa la dawaafsiinaya qofkii oduma soo weyseynin ilmihii yaraa hadduu aba yaraa waad usoo weyseynaysa markaad markaa dawaashinayso makshuufalcawra qofka haddii cawradiisi ay faydan isagana dee awaafkiisa asixi maayo le waa salaadoo kale baa layidhi hadduu ilmo yar baa ha noqda inantii yaray waxaa loogu soo asturayaa sidii qofka weyna dumari ay markaa isu asturayso wejigeediina de waa laga ilaalinaya lama muxrimada wejigeedii markaa eh, dee qarin maysi iyo labadii gacmood intaa iyo markaa waa wey intaa ayaa loo soo banaynaya jirkeeda inteedii kale de loo soo qarinaya inantii yarayd ee lala dawaafay aw makshuufa alcawrati qofkii cawradiisu ay faydan tahay isagana awaafkiisii asixi maayo aw aafa alaa jidaari lxijri aw alaa shaadarwaani lkacbati halkana shari kala ka soo baxayo an yakuuna kharij albeyt qofku waa inuu kacbada banaanka ka joogo kabada adigoo wax kamida ku dhex jira ama dul saaran waan ku wareegaya ma soconayso walayaawafu bilbeyt catiiqi baa la yidhi fi lbeyt catiiqi lama odhan way kala duwan yihin fiid iyo bada kala duwanaanay kacbada ha lagu dawaafa layidha hala dhex dawaafa lama odhan marka wax kamida inaad kudhex jirto lama ogola shaadarwaanku waa seeskeeda yaree hoose ee kacbada dee banaanka maarata hoose kaga yaala ee ka muuqda seeskaa yaree hoose inaad ku dul dul cararto lama ogolo dee kacbadiibuu ka mid yahay xijru ismaaciilkuna kolley sawirada waad ku aragteen waa dhismahan yare gidaar dayrka yaree saa usoo laaban markaa kacbada dhinaceeda waqooyi ku samaysan ee majaroorkuna uu maaragtay u baxsan yahay marka haddii qofku uu markaa gidaarka intuu fuulo uu dul cararo dee wuxuu dawaafkiisii ma ansaxay maxaa yeelay gidaarkan qeyb kamid a ah kamida ah. ilaa sulusaynki ayaa kacbadii kamida ah. marka qof kacbadii dhex socday baad noqonaysaa qof ku dawaafay ma noqonaysi markaa hardigaas isag waa wey waa inuu qofku khaarij alkacba yahay wuxuu ihi wain aafa min ayri niyatin qiila yasixu wa qiila laa yasixu wain aafa qofku hadduu awaafo min ayri niyatin isagoon waxba niyeysaninba qiila waxaa la yihi yasixu wuu asixi wa qiila laa yasixu markaa niyadii rukni miyay u tahay awaafkii awaafkii waa laba awaaf dee xaj ama cumro ku dhex jira sida awaafulquduumka imika aynu ku jirnoo kale iyo awaaf aan xaj iyo cumro kamid ahayna si gaaro qofku isaga awaafayo awaafkii mustaqilka aha ee madaxa banaanaa kaasi niyo wuu u baahan yahay hadal male le waa cibaado gaaree laakiin tan laga hadlaya waa awaaf xaj ka ah ama cumro ka mida ah. niyo u gaara miyuu u baahan yahay mise niyadii hore exraamkiibaa kaaga filan muctamadku wuxuu leeya yasixu min hayri niya niyo uma baahno niyo uma baahne mar haddaad markii hore soo niyootay baa kugu filan oo wuxuu la mid yahay dee acmaashii salaada salaada goormaa la niyooda marka la xidhanayo sujuudi iyo rukuucdi dee niyo gaara uma baahnayn dawaafkana waa saasoo kale xajkiibuu ka mid yahay ama cumradiibuu ka mid yahay uma baahna niyo isaga u gaara uma baahna kan kalena wuxuu leeyahay mayane laa yasixu asixi maayo dee cibaadaad kii kaleu ayo la yahay waa cibaado noocan maa si u madax banaano dee cibaadadii xajku cibaadaadkii xajku sidan salaadda u xidhiidhsan tahay wax u xidhiidhsan maahe de waxbaad samaynaysaa waa xoogaa waad iska nasanaysa waad iska joogaysa haddana wax kalaad samaynaysaa markaa maadaama ay kala baxbaxsan tahay niyo ayuu u baahan yahay dawaafkii xajka ka midka ahaa ama cumrada ka mid ahaa sida kii ka baxsanaaba uu niyo ugu baahan yahay ayuu kana niyo ugu baahan yahay ayuu kaasina uu odhanaya halkaa waxaa awaafku arkaan wuxuu leeya waajibaad iyo shuruud marka shuruudii iyo maaragtay arkaantiisii way isku tiriyaanoo isku sideed ayay noqdaan laakiin waa yar kala saarnay qaabkaan usoo dhignay laakiin isku sideed bay noqonayaano satrulcawra iyo ahaara can alxadath iyo ahaara can najaasa oo markaa iyadana eh, mid laysku tirinayo oo ahaaradii o dhan iyo in kacbadu ay kaa xigto xagga bidix oo toos markaa u socoto inaad xajarulaswadka ka bilowdo toddoba jeer inay tahay masjidka dhexdiisa waa in laga dawaafo taasi markaa matniguma sheegi masjidka dhexdiisa oo haddaad masaajidkiiba intaad ka baxdo aad agga masaajidka dibadiisa aad soo dawaafto dee waxaad noqonaysaa aa'ifan bilmasjid ilaa bilkacbati masaajidkaad ku dawaaftay oad ku wareegtay kacbadii kumaad wareegi waxaad lamid noqonaysaa mid makaba ku wareegi haddaad maka ku wareegto dawaafmiinku waa xasila kuma xasilay marka taa waa inaad la socoto niyadiina iyadana de waaba iyadu rukni waajib rukni bay noqonaysaaba haddii uu madax banaany mustaqil yahay arrin kale markaa halkan jirayso oo niyo uma baahna waxaa shardiya cadamu sarfi waa inaanad wax kala niyoon eeg yani inaad niyadii qalbiga kusoo xaadirsay inaad dawaafayso unbaa lagaa dhaafe laakiin waa inaan wareegaagan wax kale qof aad lacag kulahayn haddaad aragtay oo dawaafay ood isagu daba carartay oo intaad daba socotaed raadinaysa toddobadii jeerba ay kuu dhaceen laguma odhanayo halkaa dawaaf baa kuu xasila ah, dawaaf baa kuu xasila nimaad eryanaysa oo wax kalaad niyeysay marka inaad wax kala niyeyn ayaa de meesha shardi uma yusalii rakcatay awaafi intaa markuu qofku ka baxo wuxuu tukanayaa rakcatay awaafi awaafka labadiisii ragcadood oo iyaguna dee suno nabiga alayh sala slam nagaga dayanayo wlafdalu sida afdalka ihi an yakuuna ama an takuuna salaadani inay noqoto ama an yakuuna ficluhum asukr soo qadarayo khalfa almaqaam ficilkaasi inuu ka dhaco maqaamu ibraahiimka waa dhismahan yare dahabigeed aragteena kacbada ku agyaala maqaamu ibraahiimkaa gadaashiisana ka dambaysa oo ku aadanaada isaga iyo intuu isku toosiyo uu halkaa kaga tukado ayaa markaa sida fiicani ay tahay aatay markaa kuu fududaato de haddaanay ku fududaan mushkilad male meelihii kaleed ku tukato kule tartiib bay sheegaan xijru ismaailka dad kudhex tukan karto ismaha yale kacbada ku dhinac yaalla dad ku dhex tukan karto dayrkii yara way fiicanta haddii kale inaad maarata masaajidka uun aada meel kaga tukato haddana masaajidkii ay ku suura weydo xaramka uun inaanad kala bixin haddana meeshii kalead ku tukan karta ku tukan karta yaqra-u fi luulaa wuxuu akhriyayaa ragcadda hore bacda alfaatixati faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhriyay wafi aaniyati talabaadna qul huwa allahu axad bu akriya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagaga dayanaya wahal tajibu haadihi salaatu salaadani haddaba taxiyat eh, waxaan ujeedaa ragcatay awaafku ma waajiba mise waajib ma aha fiihi qowlaani bu laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badan annaha laa tajibu waa inaanay waajibayn qowl baale waa waajibo wاtakhiduu min maqaami ka yeesha maqaamu ibraahimka meel lagu tukado de markaa ragcateynkana maqaamka lagu tukanay markaa ka dhigta meel ad tukataan de markaa waxay noqonaysaa ragcatayn awaafkii amar baa ku soo baxaye in markaa ay waajib tahay waaa laakiin muctamadku uu yahay inay sunno iska yihiino nabigu alayh sala slam shanta salaaduba waajiba waa kii markii wax kale ma jiraan laa ilaa an tatawuca waa kii tanna de waxa weeyaan markaa nadbi bay noqon ilaa markuu manduubna u noqdaay inay arrintaasi manduub tahay oy sunno tahay ayaa markaa aayaddii laga qaadanaya uma yacuudu qofkii wuxuu usoo noqonayaa intaa markuu dhameeyo ila rukni ruknigiibuu kusoo noqonayaa xajarulaswadkiio fayastalimuhu markaasuu isagii uu haddana taabanaya oo eh, de markaa intii aynu soo sheegnay eh, wuxuu ka samaynayaa taa markaa taabashada alaalkii waxay leeyihiin eh, halkan taqbiilkii iyo sujuuddii iman maayaan dhukashadii iyo eh, asujuudu calayhigii halkan samayn maayo laakiin wuu soo taabanay uma yakruju min baab safa halkaa waxaa inoogu eg awaafki sacyigii iyo axkaamtiisii baynu gelina wuxuu ku yihi uma yakruju qofku ka baxaya intaa kadib min baab safa albaabka baabu safa la idhaa ee safa loo looga baxo wayascaa sacyigiibuu markaa la imanaya sacyigani markaa isagu waa rukni rukni weeyaan arkaantii xajkaa qofka dawaafulquduubka samaynaya wa inaga nidhi waxa weeyi ama waa mufridkii ama waa qaarinkii markaa sacyigii markaa dawaafulquduubka la yimid isla markiiba sacyigii wuu iska raacsan karaa xataa haddaan dulxijaba la gaadhin shawaal lagu jiro ama lagu jiro dulqicdo lagu jiro ama dulxijo bilowyadeediiba lagu jiro markaa uu awaafuquduubka sameeyey sacyigiisii uu raacsan karayo kolkuu saa raacsadana waa rukna kamid ah arkaantii xajke wuu udhacayaa isaguna in allaha kataba calaykum sacya fascaw wuxuu yidhi uma yakruju min baabi safa baabu safa ayuu ka baxayaayo wayascaa qofku markaa sacyigii ayuu la imanayaa oo uu wuxuu yihi marka yabda bisafa wuxuu qofku ku bilaabayaa safa ayuu ku bilaabay oo iyada ayaa sidii nabigeenu alayhi salaatu wasalaam uu ugu bilaabay ugu bilaabayaayo weliba nabigu uu yihi abda bima bada allahu bi waxaan ku bilaabayaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bilaabay wuxuu yihi wlwlaa sida fiicani an yarqaa calayha saasaa markaa kolley nusqada saxdaa ah ee kitaabku ay tahay alayha laakiin sida badan safa tadkiir baa loo isticmaalaayo damiir damiir mudaker ayaa loo celiya markaa nusqada saxdii waa alayha baynu le kitaabka laakiin safa sida u badan ee maaragtay loo isticmaalo waa in la yidhahdo sakaygani uu qorayo laakiin kitaabku tanbiihu waa calayha an yarqaa calayha ay cala safa safa inuu markaa fuulo qof ayaa sunnuhu yahay xataa yara albeyta ilaa iyo oo qofku uu arkayo kacbada ay u muuqanayso sidii nabigu alayh salatu slam uu samey nabiga lagaga daynaya wlmaratu laa tarqaa laakiin qofkii dumar ahayd iyadu fuuli mayso markay markaa salkii safe istaagto hadday in yarda markaa saa u yar korto si ay maaratay damaano qaado in safa aanay waxba ka tegin inaanay maaratay intii la saciiyey waxba ka tegin si u hubsato ay lugteeda saa yar saarta way u fiican tahay yar markaa ka yar fusho laakiin xagga loo baxaye qadra qaamatin in joog qof leeg in la fuulo ilaa kacbada la arkayo ayaa de raggii loo sunneeya laakiin qofkii dumar ahayd taa loo sunnayn maayo masalada tambiihunbaa sheegay baa masalada walmaraatullah tarqaale tambiihun baa sheegay de waana muctamado saasay markaa ku soconaysa waayo wax kaloo khilaafsan kuwa kale waanay sheegin waanay ka hadal uune xataa muxuu ahaye rawdaalibeynkii iyo sharxulkabiirkii raafici iyo waanay ka hadal uun markaa tambiiha taa loo daba jooga wayukabiru wuu takbiiranayaa alaaan saddex goor wayaquulu wuxuu ohanaya alxamdu lilaahi calaa maa hadaana ilahay baan ku maadinayna wuxuu nagu hanooniyey laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun taasuu markaa akhriyaya uma yadcuu bimaa axaba kadibna wuxuu ku ducaysanayaa wixii uu jeceliye uma yadcuu aaniyan mar labaad buu ducaysanaya intuu dikrigii soo celiyo wa aalian mar saddexaad bu haddana ducaysanay intuu dikrigii soo celiyo markaa dikrigii saddex jeer oo mar walba haddana duca ay ka dambayso ayuu la imanaya waa lilitibaaci weey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu raacaya iyadana oo ka sugnaatay uma yanzilu min safuu deetana ka soo degayaayo wayamshi wuu soconayaa xataa yakuuna baynahu wa bayna almiili alakhdari ilaa iyo ay ahaanaysa isaga iyo inta udhaxaysa calanka ama calaamada akhtarka ah ee cagaarka ah almucallaqi ee la xidhiidha bifinaa'i masjidi masjidka daaradiisa yani waa gidaarkiisa dibada ay udhaxaynaysa naxwu sitati adrucin lix dhundhun in markaa noqota fayascaa wuu markaa ordayaa sacyan shadiidan orod markaa xoogan xoog buu u guclaynaya xataa yuxaadiya ilaa uu markaa la sinmayo almirayni akhdarayni labada calaamadoodee cagaaran alladayni bifinaai ilmasjidi ee masjidka gidaarkiisa dibadiisa markaa ku yaala iyo wa xidaai guriga cabaas kubeegankiisa markaa xidaadan isticmaalay imaam nawowi ku qabsadayoo injidaar la yidhaa weeyaan jidaar daar alcabaas oo dee labada calaamadood waa markaa gidaarka gidaarkii masaajidka iyo waxaa is eegaya gidaarka guriga cabaas markaa gidaarka masaajidkana calaamad baa ku samaysan halka ku aadanee gurigaa cabaasan calaamada kale labada miil ayaa ku kala dhegan dee waa waagaa hore gurigan cabaasna waxay ahayd baa la leeyahay yani magacuunbaa u baxayo da waa laga yaba in cabaas asalkeeda hore uga soo jeedee hotel buu ahaa ama maarata funduq makaan waxay weliga hore jireen oo dadku ay ku soo degaan ayuu ahaayo de meesha lagu calaamadiye lakiin de beri hore ayuu magacani meesha ka baxayo ruyaani oo qarnigii shanaad aakhirkiisii noola ayaabale way jiri jirta imika ma jirto hadalkeedabada imika waxao dham masaajidkii marka ku dhammaynaysana calaamadii akhtarkaa kuugu samaysan marka waxba lix dhundhunood imika cabirayso oo markaad lix dhundhun u jirto calaamada guclada bilowoo deetana haddana halkaa ku jooji ma jirto lixdaa dhundhun bay sheegeen laakiin imika an waxaan is inta la ordaa lix dhudhun aad bay uga badanta lix dhudhun waxba umaaha ya wuxuu leeyahy marka lix dhudhun loo jiro marka waxaa laga yaabaa in uu dee maaratay lixdan dhudhun calaamadu ay maaragtay laba calaamado ay meeshan ahaydoo calaamad halkaa ku samaysan laga bilaabayo ayuu sheekhu le intaanad calaamada gaadhinba lix dhudhun oo ka horey ka soo bilow markaad labada miile kala gaadhana halkaa ku jooji saas wuxuu yihi uma yamshi kadib wuu soconayaa xataa yascad almarwa ilaa iyo buurta marwana iyadana uu fananayo sidii uu tii hore u fantay oo kale wayafcala uu samaynayo wayafcalu wuxuu samaynaya iska dhe mila maa facala cala safa safa dusheeda wixii ku sameeyey kale ayuu marwana ku samaynaya uma yanzilu markaasuu soo degaya wayamshi fii mawdici mashiihi halkii markii hore uu aayar socday aayar buu socon wayascaa fii mawdici sacyi halkii markii hore uu ordayu guclaynayeyna iminkana wuu ordi xataa yaatiya safaa ilaa iyo buurtii safa uu ku soo noqonayo yafcalu daalika sabcan toddoba jeer ayuu taana samaynaya fain badaa bilmarwati marwe hadduu ku bilaabo lam yactada bidaalika xabadaa marwa kasoo bilaabantay la xisaabin maayo xataa yatiya safa ilaa intuu safa ka imanayo fayabdaa bi iyadoo haddana markaa taa uu ka bilaabayo uu ko odhanayo walmaratu qofkii dumar ahayd iyadu tamshi way soconaysaa walaa tasca sacyiga orodka ah ma laha iyadu faida kaana ywm saabic min dilxijai halkaasuu sacyigiina ku egyahay wsal اllah waslm alaa nabiyina mxamed wallah alam